labada dhaaranayaan oo zina ku dhicitaankeed iyo ku dhicitaan la-aanteed ku dhaaranayaan afkooda in gacanta la saaro farin liisfara cinda alkhaamisati cinda allacnati alkhaamisa lacnada iyo habaarka iyo inkaarta iyo dhaarta shanaad markii uu qofka geli rabo in afka gacanta in loo saaro lisfar ayuu baabkan u baab markuu afarti jeer soo dhaarta tii shanaad u dambeysay in qofka afkiisa gacanta la saaro fari lisfar ayuu baabkan u baab maxaa yeeley haddii carabkiisa ay ka soo baxda adduuniya aakhira way halligaysaa beenna uu ku dhaarto oo naclada ilaahay amaba carada ilaahay ayaa ku dhacaysa marka xaalad khatar a ah weeyaan xadii saddex kun afar boqol iyo laba toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat abarna cali bnu maymuun alraqi wa iqa qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyeynata waa imaamkii iqatun tabtun xuja can caasim ibnu kulayb ibnu shihaab aljarmi waa saduuqun rumiya bilirjaac can abiihi abihiis oo ah kulayb ibnu hishaam ibnu shihaabna ah, aljarmi waa saduuqun oo wahima man dakarahu fi saxaaba qaar baa saxaabada ku sheegeen laakiin wahmi ayay ku dhaceen ismoodsiin an ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam amara wuxuu faray rajulan buu faray xiina goortii amara uu faray almutalaacinayn labadii isdhaleecaynaayeen oo dhaaranaayeen oo isnacladaayeen an yatalaacana xiina goortii amara uu faray almutalaacinayn labadii isku dhaaranaayeen ama isu dhaaranaayeen an yatalaacana inay isu dhaartaan markuu nabigeena faray nin nin ayuu wuxuu faray an yadaca inuu saaro yadahu gacantiisa cinda alkhamisati cinda alacnati alkhamisa lacnada iyo habaarka shanaad agteeda calaa fiihi ninka afkiisa inuu gacanta saaro nin kale ayuu faray wuxuu yidhi ninkaas markuu marka shanaad afkiisa gacanta saar wa qaala wuxuu yihi innahaa dhaartan dambe muujibatun waa mid haddii been lagu dhaarto naar waajibinaysa oo ilaahay caradiisa waajibinaysa oo ilahayna caradiisa waajibinaysa weeyaane afka gacanta loo saaro saas ayuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waaali wasalam baabu cidat alimaam qofka imaamka inuu wacdiyo alrajula nin uu wacdiyo iyo haweenaydii cinda alicaan markay licaanka samaynayaan oy ayaga isu dhaaranayaan oy zino isku tuurayaan iskana beryeelayaan xaaladda ayada ah in imaamka intay arrintaa dhicin ka hore uu ninkana gooni wacdiyo ood ilaahay xasuusi subxana wa tacaala gabadhiina ilaahay oo xasuusi subxaana wa tacaala in ay mashruuc tahay loona baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadii saddex kun afar boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasa akhbarna camr cali falas waa iqatun xaafid wa moxamed muthan alcanasi waa xaafid qaala waxay yihahdeen labadaa nin iyo labada raawi xadaana yaxya bn saciid alqaطaan weeyaan qaala xadaana cabdimalik bn abi sulaymaan alcarzami waa saduuqun lahu awhaam qaala samictu saciid bn jubayr alasadi waa iqatun faqiih wriwaayathu can caaishaa waa abi hurayra mursl abu hurayra iyo iyo caaisha markuu xadiid ka wariyo waa mursal oo muxuu ahaa irsaal ayuu galaa mararka qaar nacam oo qof baa muxuu ahaa u dhexeeya weeyaan qof baa udhexeeya samictu irsaal ayuu galaa oo muxuu ahaa waxaa udhexeeya qof hadduu yihahdo saciid ibnu jubayr can caaisha uu yihahdo ama uu yihaahdo can eh, abi hurayra waa loo dhexeeya weyaan samictu waaan ka maqlay ninka waxaan ka maqlay eh, samictu saciid ibnu jubayr ayaan ka maqlay yaquul isagoo la su-iltu wax liiga weydiiyey can ilmutalaacinayn labada isnacladaayeen fii imaarati ibni zubayr cabdulahi ibni zubayr mis muscab ibni zubayr inuu muscab yahay u badanta wallahu aclam ayaa wax liiga weydiiyey ayufaraqu waan isku wati ahayn ibn zubayr marka waa mxuu ahaa waa imaarat cabdulahi ibn zubayr weyaan lianna muscab ibn zubayr gobol ayuu muxuu ahaa ciraaq ayuu ugu ahaa gobnateero gobnatooro ama waali ugu ahaa walaalkiisa cabdullahi ibn zubayr su-iltu waxaa li weydiiyey can ilmutalaacineyn labada isnacladaysa ama isnacladaysay fii imaarati ibni zubayr cabdullahi ibn zubayr xilliga uu amiirka ahaa ayaa wax liiga weydiiyey ayufaraqu baynahumaa markay dhaartaan isu dhaartaan ma la kala geyni famaa daraytu maan garanin maa aquulu waxaan idhaahdo oo cilmi umaan lahayn faqumtu waan istaagay min maqaami booskayga ayaan ka istaagay oo xaggeen aaday ilaa manzili ibni cumar cabdulahi bn cumar gurigiisa ayaan aaday faqultu waxaan idhi aba cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanu cabdulahi bnu eh, cumar kunyadiisa almutalaacinayn labada isnaclado oo zina isku naclado ayufaraqu baynahumaa ma la kala geyni qaala wuxuu yidhi nacamhaa subxaan allah alla ayaa nasahane arrinkaas ayaa la weyn ina awala man qof kii ugu horeeyey oo sa'ala weydiiyey can daalik arrinkaas nabigeenna weydiiyey calayhi salaatu salaam fulaan bnu fulaan hebel oo ina hebel ah ayuu ahaa fa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow su-aashii marka habka ay u dhisnayd iyo sida ay ahayd ayuu sheegaya fa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow ara'ayta bal ka waran arajula nin oo mina annaga naga mid ah yaraa ku arka calى mraأatihi haweenaydiisa faxashatan zina ku arka bal ka waran in takalama hadduu hadla faamru cadiimu waa arrin aad u weyn oo xaaskiisii inuu zina ku sheego wax aad u weyn sidoo kale hadduu markhaati haynina de waaba imtixaan kale wa qaala camr camr ibnu cali fallaas iyo maxamed ibn muthan canadiis riwaayadda ma ay wada wadanin oo hal sheekh kama ay qaadanin oo ah axmed saciid alqaطaan camar lafdigiisa wuxuu ahaa ataa wuxuu la imaaday amran cadiiman lafdiga moxamed ibn ml canasin wuxuu ahaa in takalama faamrun cadiimun waa isku macnihun faamrun cadiimun wa qaala camar wuxuu yidhi ataa amran cadiiman arrin culus ayuu la imaaday ee aad weyn wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mili daalika arrin weyn oo runtii gubaysa oo xanuun badan ayuu la aamusaya falam yujibhu nabigu uma jawaabin sala allahu calayhi waali wasalam falamaa goortii kaana u ahaaday bacda dalika arinkaas kadib wakti kale weyaan ataahu uu yimid faqaala wuxuu yidhi ina almra arinkii aladii arrinkaasoo ninkii nabigu imaada ala sl slam sa'altuka aan ku weydiiyey ubtilitu bihi waa ligu imtixaamay aniga hadalka aan ku weydiinayey ayaaba ligu imtixaamay faanzl allah caza wajal wyn wuxuu soo dejiyey haaulaai alaayaat aayadahan oo fii suurati anuur suuratu nuur ku jirta ayuu rabbi soo dejiyey oo waa kuwa kuwe wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ila anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllaahi inahu la min الصaadiqiin wاlkhaamisa ana lacnaة اllahi calayhi in kaana min alkaadibiin ayadahaas ayuu soo dejiyey xataa balaqa ilaa uu ka gaaro wاlkhaamisata ana gadb اllahi calayha in kaana min asaadiqiin ilaa uu ka gaaro weyaan oy naagtiina dhaarteedii uu rabbi ka hadlo sa u dhaaranaysa fabada wuxuu ku bilaabay birajul ninka ayuu ku bilaabay nabigeena calayhi salaat slaam fawacada wuu wacdiyey wadakarahu wuu xasuusiyey allah subxaana wa iyo cuquubada alle qofka ku been abuurta meesha u mara wuxuu sheegay ana cadaaba dunya cadaabka adduunyada oo qadafkii uu xaaskiisa qadfay siddeetan jeed in lagu dhufto ayaa ahwanu ka fudayd badan min cadaabi alaakhirati cadaabka aakhira wala alaakhirati ashaddu abqa isaga ayaa darnaan badan una baaqaasho badan weeyaan kow saas ayuu nabigeena u sheegay xasuusay salى اllahu عalayhi waalihi waslm faqaala wuxuu yidhi wladii alhi baan ku dhaartay kugu soo saaray biaqi aq kugu soo saaray maa kadabtu ma anan been sheegin uma kadibna hanaa bilmarأati haweenaydii ayuu muxuu ahaa ku xijiyey fawacadaha wuu wacdiyey wadakaraha alla yuu xasuusiyey iyo khatarta ka dhalanaysa haddii ay been sheegto ay ku dhaarato haye faqaalat waxay tihi waladii alih baan ku dhaartay bacaka bilaq xaq kugu soo saaray inahu isaga lakaadibun been ayuu sheegaya zinadii ugu turay been ayuu sheegi o fabadaa kadibna nabigu wuxuu ku bilaabay birajul ninka ayuu ku bilaabay fashahida wuxuu markhaati kacay arbaca shahaadaatin afar markhaati afar jeer ayuu markhaati kacay bilahi alweyn oo ku dhaartay inahu isaga la min asaadiqiina inuu run badan yahay oo run u sheegi waalkhaamisatu tii wuxuu ku dhaartay anna lacnat allaahi naclada alle io naxariis alla naxariista alle inuu ka fogaada aleyh korkiisa ha ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadimiina beenala intaasuu isaga ku dhamaystay ninkii khalaas jaldigii kudhici lahaa marka waa kaga badbaaday uma kadibna tana wuxuu ku jira nabigeena calayhi sala slam bilmaraat haweeneydii fashahidat waxay markhaati kacday oy muxuu ku dhaaratay arbaca shahadaatin afar markhaatiyo iyo afar muxuu ahaa dhaar bilaah alweyne inahu ninkan la min alkaadibiina beenaalo weeyaan arrinkan adigu sheeg od le waa gabadhan waa dhilaysatay waxaan ku arkay faaxisho been ayuu ku sheegaya wlkhaamisata tan shanaadna ana lacnata ana qadab allahi alla caradiisa caleyha korkada hata in kaana hadduu ninkaas min asaadiqiina kuwa run sheegi fafaraqa baynahumaa nabiga calayhi salaat slam wuu kala geeyey marka imaamka waad ujeedaa nabigeena calayhi salaat slaam markii uu licaanka loo soo fadhiistay labadiiba wacdi ayuu muxuu ahaa ilah xasuus subxaana wa tacaala wacdiga asagaha laakiin labadiiba kolleyba mid ka mid ayaan kuwaana qaadanin mid run uu shaki ma lahan midna kuma waana qaadanin qodoba qodobkaas qodobka labaad afaraqa baynahuma tafriiqaad laga hadla markay labada qof mulaacano sameeyaan oo isaab maxaa u dhaartaan kalageynta la kala geyna ma automatic oo marba haddiiba mulaacanada ay dhacdo khalaas la kala guur miya mise waa in imaamka uu kala geeyo amaba ninka uu furo culimada qaar waxay qabaan waa inuu imaamka kala geeyo ayagoo ka duulaan xadiidkan amaba waxaa weye ninka uu furo laakiin jamaahiir ahlicilmi iyo sida raajix caza wajal waxaa weyaan marba hadduu licaan dhaca khalaas waa ukun jabtay ukun jabtay ma laisku celin karaa ama dhala burburtay khalaas marka wuu dhamaaday baab tafriiqi kala geyn la kala geeyo baabkan u baab yahay kii hore wacdiga ayuu usoo qaatay imaamka bayna almutalaacinayn labada isnacladay oo waxaa weeyaan isu dhaaratay inay zina midna uu zinaystay kan kale uu ku dhaartay kan kalena inuu been sheega muxuu ku dhaartay in la kala geey ayuu baabkan u baab yahay waa ninkii xaaskiisii xadiikan kun afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai al akhbarna camr bn cali fallaas wamaxamed ibn sl canasi walafdu lahu qaala xadaana mucaad ibnu hishaam adistawai weyaan waa saduuqun rubama wahim qaala xadaanii wuxuu iga warramay can qataada ibnu dacaamad saduusi basri wa iqatu tabtun yursil wayudalis can cazra cazra ibnu cabdiraxmaan alkhusaaci waa iqa can saciid ibni jubayr qala wuxuu yihi sacid ibnu jubayr lam yufariq muusan kala geynin almuscabu muscab bn cumayr bayna almutalaacinayn labadii zina isugu dhaarato isna calladay kalama geynin lam yuari maxaa wey ah, saas miya ah, hishaam adastawai waa marka axsanta waan yaabanaa mogta xadaثan iyo iyo cantaas wax udhexeeyan garan waaye marka hishaam mudasta u dheeeyo waa abi weyaan meesha nusadeena marka waxaad gelisaan abi geliya jazaaka allahu khayra waa hishaam soo ya waa rumiya biاlqadar sidaa weyaan can qataada can cazra can saciid bni jubayr qala wuxu yhi sacid bni jubayr lam yufariq kalama geynin almuscab bnu cumayr almuscab ibnu zubayra bayna almutalaacinayn labadii isu dhaaratay oo zinada qaarkood isku tuuray kii kalena u inkiray oo sidaa darteed isuga dhaarteen kalama geynin qaala saciidun saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi fadakartu dalika libni cumar cabdulahi bn cumar baan u shegay arrinkaas wuxuu sameeyey faqaala wuxuu yidhi faraqa rasuula nabiga lagu kala gey bayna akhawey bani cajlaan bani cajlaan labadii ka dhalatay oo ninkii iyo naagti isqabay oo muxuu mulaacanada sameeyeen oo reer bani cajlaan ahaa nabigeena wuu kala gey sal allahu alayh ali slm markii muscab arrinta u sameeyey sax ma ahan ayaa meesha ku qadaran baabu istitaabati almutalaacinayn labada isnacladay in laga towba dalbo bacda alicaan markay lacaanka sameeyaan kadib in qof walba la toobakeen ilaan qofka dembi kasta ood galo walow kufriba ha ku dhaca xataa ridda ha ku dhaca towba ayuu leeyay intuusan maa lam yuqarqir aw taluc ashams aw taطlac ashams min maqhribiha qofka laba xaalo intuusan gaarin ka hore towbada waa u furan dembi kasta ood samayn labada xaalo waatee nafta markay halkan gaarto kalxama oy qarac qarac qarac tidhah war ma lahan tan labaadna qoraxdan dhankan subaxkas ka soo baxdo qorac ka soo bax markay dhankan galbeed ka soo baxdo khalaas tooba waa la xihay yowma ya'tii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayran khalaas daabadii iyo qoraxdaa soo baxaysa iyo marba haddii calaamaata saacad alkubra hadday yimaadaan towbo waa xihantay marna haddii nafta halkaas ay gaarto qarac ay muxuu ahay taxobta dhawaaqdo bas war waa dhammaaday waayahay xadiidka saddex kun afar boqol iyo han iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas abarna ziyad ibn ayuub aلطuusi wa xaafid qaala xadaana ibn culaya ismaail ibn culya weyaan wa iqat xaafid can ayuub ibn abi tamid skhtiyani wa iqat habt xuja can saciid ibn jubayr qultu waxaan ihi ibn cumar cabdulahi bin cumar rajulu nin qadafa qadfay oo zina ku sheegay imraatu haweenaydiisii ay maxaaluhu xaalkiisa muxuu yahay qaal wuxuu yihi faraqa rasulla nabiga lagu kelgey sal slm bayna akhaway bani cajlaan reer bani cajlaan labadii mxuu ahaa qof oo ka kala dhalatay oo haweeneydi iyo mxuu ahaa eh, ninkeedii nabigeenu u kala gey sala allahu alay waslem wa qaala wuxuu yidhi allaahu alla weyne ayaa yaclamu ogsoon ana axadakuma midkiin kaadibu inuu beenaala yahay ilahi uu ogsoonay subxana wa tacaala fahal minkumaa taa'ibun qof towba keena ma idinku jira qaala lahumaa alaaan saddex jeer ayuu nabiga saa ku yidhi sal slm faaabayaa way diideen fafaraqa baynahu nabigu waa kala gey calayhi sala slam qaala ayuub wuxuu yidhi wa qaala camr bnu dinaar ayaa wuxuu yidhi waa iqatun dabt ina fii hada alxadiid xadiidkan shay-an shay ayaa ku sugan laa araaka aanan ku arkaynin tuxadiu bihi aadan aadan ku sheekaynaynin qaala wuxuu yidhi qaala rajul nink wuxuu yidhi yani ninka la cabri dinaar ayaa hadalka cadayni ninka wuxuusan sheegin ayuu muxuuha sheegayaa oo wuxuu yidhi qaala rajulu ninkaa wuxuu yidhi markii la kala geeyey maalii xoolahaygi haweeneydan meher ayaan ka bixiyey wahaakada xoolo ayaan siiyey xoolahaygi qaala wuxuu yidhi laa maala laka maal malihid in kunta haddii aad tahay saadiqan mid run sheega haddii aad tahay maal malihid maxaa yeelay faqad dakhalta biha haweeneydaad u galmootay oo xaasay kuu noqotay farjigeeda ayaad banaysatay marka xoolaha farjigeeda waxay ku qaadanaysaa banaysiga aad banaysatay bimaistexlalta farjaha waa maharkeedii wain kunta haddii aad tahayna kaadiban mid beenaalo ah haddii aad tahayna fa hiya iyadab ay abcadu minka kaaga fogaan badan oo dembigiina waa ku dhacday xoolola'ana waa kugu dhacday inkaara kugu dhacday weyaan haddii aad laakiin aad run sheegaysana xoolahaas dee muxuu ah, horaana ay kaa wareegeeno haweenayda iyada ah waa haweeney aad waxaa weeyaan farjigeedii banaysatay saas ayuu nabig yih sal slm marka maxalushaahidki maxay tahay fahal minkuma taa'ibun qof towba keena ma idinku jira ayuu nabig yihi sal allahu alayh waali wasalam waa bacda wuquuci licaan markii licaanka u dhacay kadib ayaa haddana nabigeen wuxuu bandhigayaa inay tooba keenaan baabu ijtimaaci mutalaacinayn labada islacnaday inay kulmaan oo waxaa weeyaan ay xaas isu noqdaan oo reer degan ay noqdaan oo isku noqdaan suuragal matmis ma ahan may suuragal ma aha arinta ayad arrin bannaan ma aha weyaan marka kale tagooda waa muabad waa abad sidaa weyaan sidaa raajix waa sidaas culimo aqwaal sheegta way jiraan laakiin sida raajix waa sida weyaan xadiid saddex kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi al akhbarna moxamed bin mansuur alkhuzaci waa hiqa qaala xadaثana sufyan bn cuyeyna camr bn dinaar almaki waa hiqatu thabt qaala samictu saciid bni jubayr qala uri saciid bni jubayr saaltu waxaan weydiiyey ibna cumar cabdulahi bn cumar ayaan weydiiyey radia allahu tacala canhuma can ilmutalaacinayn labada isnacaladay faqaala wuxuu yidhi qaala rasu rasulka wuxuu yih sal slm lilmutalaacinayn labada isnacladay oo zina mid uu kan kale ku sheegay kii kalena ama haweenaydina ay arinta ayada inkirtay oy ka dhaaratay wuxuu ku yihi nabigeena sal slm xisaabukumaa cala allah xisaabtiinna iyo kale saarkiinna ilaahay baa korkiisa aad subxana wa tacaala axadukumaa midkiina kaadibun waa beenaal walaa sabiila laka adigana jid uma lihid calayha iyada noqosho dambe iyo inaad xaas ay kuu noqoto iyo baabkaas waa kaa xirmay waa baab aan weligii kuu furmaynin weyaan walaa sabiila laka jidna uma helaysid weyaan calayha korkeeda qaal wuxuu ya rasu rsulka allow maali xoolahaygina qaal wuxuu yihi laa maala laka maal ma lihid in kunta haddii aad tasadaqta mid run sheegay calayha iyada run sheegay waxay samaysay mxu ood sheegtay oo zinada ah mid run ku sheeg haddii aad tahay fa huwa maalka bimaa istaxlalta min farjiha farjigeeda banaysiga aad banaysatay ayaa xoolahaas ay kaaga dhinteen wain kunta haddii aad kadabta mid ku been abuurta calayha fadaaka kaas ay abcadu laka kuu fogaan badan abcadu fogaan badan laka adiga yacnii inaad maalka aad kaasii fogaado oo maalaan kugu dhacdan taasaa kaaga daran ee maal adduunka waa maal adduuni aakhiradana waad seegta weeyaan xaalad khatar ayaad ku dhacday marka labada marka talaacunka dhedooda maray in lisugaya sheeka ma lahan weyaan sheeka ma lahan baabu nafyi اlwalad canuga in la diido bilicaani licaan eh, oo in eh, lisu dhaarto wailxaaqihi in la haleeshay biumi hooyadiis xadiidka muxuu ahaa baabka macnihiis waxaa weeyaan labada qof oo isu dhaaratay waxaa weeyaan istiri zin ayaad ku dhacday ninki markuu yihahdo haweenaydan ay tira zina kuma aanan dhicin ee beenaalato sa isugu dhaartaan labada ayaga canuga u dhexeeyo horta ninka waa laga anfinaya oo ninka aabihiis waa lama dhahay abadan in hebel waa lama dhahay ninka asagaah waa laga anfinaya ko tan labaadna waxaa la haleeshiina hooyadiis ibna ummihi ayuu noqonayaa sidaa weya xadid saddex kun afar boqol iyo toddoba-iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qala alimam nasi akhbarna qutayba bn sacid qala xaddaثna malik bn anas bn abdilhajir can naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu tacala anhuma qalu cabdillahi bn cumar laacana wuxuu dhaariyey rasu rasulka al sl slm bayna rajuli nin iyo wamraati haweyni diisi oo zina isku sheegeen fafaraqa baynahuma nabiguu kala geeyey wa alxaqa alwalada canugkan wuxuu haleeshiyey bilummi hooyada ayuu haleeshiyey saasuu muxuu ah leeyahay ninka la yihahda cabdullahi bn cumar radi allahu tacala anhuma baabun idaa carada idaa carada hadduu sarbeebo ama agmarmara bimrati haweenaydiisii bal ka warrama haweenayd ayuu agmarmaray muxuu ku agmarmaraya inay zine iyo wax ku dhacday ayuu waa u yar duurulaya duurul u duurulaya saasuu wax aanan caddayn oo sarbeeb ayuu muxuu ahaa la agmaraya baabun idaa caraba hadduu sarbeebo ama u duurxula bimra'ati haweenaydiisii owa shaka uu shakiyey fii waladihi canugiisii wa araada uu doono alintifaaca minhu canugiisi inuu muxuu ahaa diido oo diraa kan aniga madalin xukunkiisa muxuu noqonaya qofka asaga qof qadaf sameeyey oo kadibna mulaacana laga dalba miyuu noqonaya mise ma noqonayo ama markhaati ama mulaacan laga dalba miyuu noqonaya mise maya waxaa weeyaan maya ma noqonayo ma noqonayo jamaahiir ahlicilmi kale imaam shaafici iyo waxaa weyaan abu xaniifa waxay qabaan in haba yaraatay ay taa mulaacana noqonaynin hadduuba sariix iyo cadaan haweeneydan way dhilaysatay hadduusan afkiisa ka dhihin oo yaro dulxul iyo hadal yaro sarbeeb iyo ay ku jirta uu sheego ma noqonaysa mulaacana oo muxuu ahaa qadaf ma noqonayo mulaacana meesha ma imaanaysa amaba markhaati meesha lagama raba alimaam maalikiyadan waxay leeyihiin e haddii sarbeebtiisa laga fahmi karo inuu haweeneydan waa dhila inuu muxuu aha ula jeedo haddii si cad looga fahmi karo fahan fahan fiican waxay leeyihiin waa qadaf mulacana mxuu ahaa waa la samayna saasay leeyihin laakiin sidoo ayaa raajix insha allah tabarak wa tacala saddex kun afar boqol iyo sideed todobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam bna isxaq bn ibrahim alxandali qaala anbana sufyan bn cuyeyna can zuhri maxamed shab zuhri can sacid bn musayab radia allahu taa raximah اllah waraxima jamiic aruwaat can abi hurayrata radia allahu taa ana rajula ninba ana rajula ninba ama ana rajula nin oo min bani fazaarat reer bani fazaara ah ataa rasuula nabiga u yimi sal slm faqala wuxuu yidhi in imraatii haweeney haweenaydayda waladad waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow iyagana waa carab la socda cad faqaala rasul carabta wa ka la arkay oo nimankan reer banilasfar iyo qolyahan rumaanka ah reer yurub ayaa kasii cadaan badan o ayaga lidaalika carabta markay yurubta kastagaan waa loo yaqaana madowda ayaga iyo soomaalida iyo dhan baa la wada marin saasay leeyihin faqala rasul u sal slm hallaka miyay hallaka miyay kuu sugnaatay miyaad leedahay min ibilin geel miyaad leedahay qaala wuxu nacamha qaala wuxu uhi famaa alwaanuhaa midabadeeda waa nooce qaala wuxu uhi xumrun waa casaan qaala wuxuu yidhi fahal fiiha min awraqa qaar gaafan ma ku jira awraqada waxaa weeyaan waa madow sawaadun yamiilu ila alhubra waa madow u yara dhow borborowsanaan waa gaafanaanta saasaan ufahmay kulley haddii aad u haysaan waxaan gaafanaan ahayn oo ii sheegaysaan waa yahay qaala wuxuu yidhi ina fiiha la wurqan kuwo badan oo gaafan ayaa ku jira qaala wuxuu yidhi fa sidee baa taraa u aragtaa ataa daalika gaafanaantaas ay ku timaaday geelaada hadduu wada casaan yahay xoolahan gaafgaafan ama geelan gaafan aggeed ugu imaaday xaggey ka imaadeen qaala wuxuu yidhi ninkii ree bani fasaare ahaa lacalahu casaa waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahaaday nasacahu inuu jiitay cirqun xidid iyo nasab inaad jiitay ayaa laga yaabaa saasaa laga yaabaa faqaala rasul ul sl slm wa haada canugan madowna oo haweenaydaada cadcaad kala dhasheenna casaa waxaa suuragala ah an yakuuna mid inuu ahaado nasacahu miduu jiitay cirqun xidid iyo nasab hore inuu jiitaa laga yaabaa saasuu nabig yidhi sala allahu calayhi waali wasalam macalshaahid marka maxay tahay ninkaas shakiga ku jira canugana inuusan dhalin inuu sheega ayuu rabaa laakiin maca daalika waxaa weeyaan nabigeena calayh salat slaam qadaf ahaan kuma xukumin oo laga jaahil bixiyey tusaale unbaa la siiyey lidaalika waxaad arkaysaa laba qof oo muxuu ahaa midibkooda uu madow yahay canug cad laad arkaysaa tuulooyinka qaar oo north eastern qabaail lan oo soomaaliya waxaa jira aabbihii waa madow yahay hooyadin waa madow dahay ilmo cadcad oo muxuua ah reer yurub aada u malaynaysa ayay dhalaan kale renostan waa yaqaanaan mandheere iyo wajeer iyo baadiyaheeda qabiil dhan oo nocaas wa kale sheekh wuu yaqaanaa waa taqaanaa sooma axsanta marka waa macruuf aabbihii waa madow yahay hooyadina way madowdahay maca daalika canuga dhalanaana wuxuu noqonayaa waa geljir mila yurubaho caddaana marka magaalada sooma gaaloobayna baadiyaha bay joogaan qaaran markuu arkay madheera laba iyo waxay maaqan marka ya sheekh ha ha ah, maasha allah oo aabbihii iyo hooyadii ay madow yihiin haddii xataa la dhihi laha kaba soo qaada dadkaas waa geeljir haddii la dhihi laha adduunka de waa isku fasakmay magaalo iyo cadaan iyo waxbay dhex galeen si unbay ahaan lahayd mogta waa dad geeljir ah oo baadiye ku nool oo magaalo xataa aan toos u imaanin marka waxaan soomaalihan miya is arkeen oo maya maca dalika wacadihi waa misdaaqa qowlka nabigeena calayhi salaa slam lacalahu aw casaa an yakuuna nazahu cirqun sidaa weyaan waaya marka nabigeena calayh salaa slaam qadaf kuma sheegin oo waxaa weyaan qadaf ay la imaaday la ima muxuu ahaa markhaati haddii kaloo waljaldi ama mulaacano samay muusan dhihin marka qofka hadduu ag marmaro uusan sariix u sheegin waa laga fiican yahi lakin waxaa weyaan looma jaldaayo xadii saddex kun afar boqol iyo saddex kun afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi abarna moxamed ibn cabdillahi ibn baziic wa iqa qaala xadaثana yaziid ibn zureyc wa iqatu habt qaala xadaثana macmar ibn rashid alasdi can zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata radia allahu taala an arda qala wuxu yhi ja rajulin baa a yimid oo min bani fasaarata ah ila nebi nabigana u yimid sala allahu calayhi waaalih wasalam faqala wuxuu yidhi ina mraati haweenaydayda waladat waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow wa huwa isagana ninka yuriidu اlintifaaca minhu inuu muxuua iska beryeelo oo iska anfiyo ani ma dhalin inuu dhaha ayuu marka raba laakiin kuma dhawaaqin faqala wuxu yidhi hal laka min ibilin geel miyaad leedahay qala wuxu yidhi nacmaha qaala wuxuu yidhi maa alwaanuha midabadeeda waa noocee qaala wuxu yidhi xumran waa casaan qaala wuxuu yidhi hal fiiha min awraqa qaar gaafan maku jira maku jira geela isaga ah wuxuu yidhi fiihaa iyada gudaheed waxaa ahaaday dawdu dawdu wurqin koox amaba intaas oo gaafan dawdka marka ama dawdka waxaa la yidhahdaa saddex ilaa toban inta udhexaysa ayaa la yihahda marka dhowr halaad oo laga bilaabo saddex ilaa tobanna oo gaafan ayaa ku jirta ayuu muxuuaha nabigan u sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi famaa daaka tura famaa daaka arrinkaas isaga ah tura aad aragtaa maxaad u aragtaa arrinkaa isaga inuu ka imaaday weyaan qaala wuxuu yidhi lacalla waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahaaday nasacahaa inuu jiitay cirqun xidid qaala wuxuu yidhi fala alla kana waxaa suuragala ah an yakuuna inuu yahay nasaw cirqun inuu xudujiitay qaala wuxuu yidhi falam yurakhis muusan u ogolaan lahu isaga fi minhu inuu canugiisii iska anfiyo inuusan dhalin nabigeena uma ogolaan sal l slm waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah ninka la yidhahda zayd ibnu alxaaria oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu xureeyey radia allahu tacala anhu arda ayaa wuxuu dhalay usaama ibnu zayd usaamana tiq madow ayuu ahaa soo ma garan zaydna nin cad ayuu ahaa markaasaa fartaa lagu yar fiiqi jirayo war ninkan saasay dhihi jireen carabta marka nin waxaa yimid baabka insha alla noo imaan doona sabtiga dambaad ilahina gaarsiiye subxana wa tacaala oo qaafada dadkan qofkaanay fiirinayaan waxay leeyihin ninkan waa bani waa reer hebel soo istaagayaan inta soomaaliya qabiil aan ka nahay ayay kulli wada sheegayaan dad noocaas ajir la socda waxay leeyihiin labadan ilma adeerwa waa nin cad iyo nin madow labadaanna waxaa weeyaan waa isku reeabti oo mxuu aha saas waa laba dhagood ay eegayaan labadan waxay leeyiin waa isku ab isku hooye baadiyaha waxaa jira yacni dad xitaa hilibka hilibka markay afka geliyaan ama ay arkaan waxay ku leein neefkan waa neef noocaas da'diisa waa intaas midabkiisa waa noocaas ama waa mid casaan ama waa gaafan tahay ama waa hakada ama waa hoor ama waa mxuuaha geellab wamaa ilaa daalika saas ilal'aan way joogaan dadka iyaga odayaasha marka kaafada nin kaafa ah yimaade marka iyaga oo marka muxuu ahaa go huwan oo lugahooda ay soo joodaan ayaa ninkaasaa arkay markaasuu yidhi labadan lugood waa isdhaleen labadan lugood waa nin lugtiisa mid kana waa nin lugtiisa ay caddahay oo carab ah kanna waa nin lugtiisa ay muxuu ahaa afrikaanta insaxa tacbiir oo madow marka waxauu yidhi labadan lugood waa laba isdhashay nabigeenna calayhi salaat slaam arrinkii markuu maql aad buu ugu farxay caaisha uu sheegaya le maanta soomaadan arkin nin hebel ahaa oo kaafad ahaa inuu yihi muxuu ahaa inuu arkay usaame iyo iyo ninka la yihahda zayd ibnu xaariثa radia allahu tacala canhuma oo wada jiifa uu yihi labadan lugood waa isdhaleen marka mararka qaar midabka bas lama eege qofka waxaa la eegayaa in qofkan ay isdhaleen ubaa muhiima ina isdhaleen muhiima lidaalika adoo muxuu ilmahaada ay iyo adigaba madow ama cad soomaali cadaan ma laakiin yaro maariin iska dhah haddii aad m midabkaadi midab ka duwan iyo xaaskaagi midabadiina midab ka duwan haddii ilmahay ku dhashaan ilmahaagi weeyaan marka waxba shaki iyo baabkaas iyo gabadhiia soo yara yay ku gelin xaaladda waa caadi wax ishkaal haba yaraato colays soo jiro ma jiraan weyn shaydanka iska nar waayahay xadiidka saddex kun afar boqol iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna moxamed ibn moxamed akhbarana axmed ibn moxamed ibn mugiira alasdi waa saduuq qaala xadaana xayawa ximsiyu alxadrmi wa iqa qaala xadaana shucayb ibn abi xamza wa iqat caabid can الzuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata radia allahu ta a qala wuxuu yihi abu hurayra baynamaa goor naxnu anaga cinda rasul rasulka agtiisa aan joogna sala اlah alay slm qaama rajulin baa istaagay faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow inii aniga wulida lii waxaa liilay qulaamun wiil aswadu ee madow faqala rasul u sl slm faana kaana dalika arrinkaas wuu ku dhacay qaala wuxuu yidhi ma adri ma ogi qaala wuxuu yidhi fahal laka min iblin geel miyaad leedahay qaala wuxuu yidhi nacam ha qaala wuxuu yidhi famaa alwaanahu midabadeeda waa nooce qaala wuxu yidhi xumrun waa casaan ama guduud qaala wuxuu yidhi fahal fiiha jamalun awraqu riti oo muxuu ahaa maaran cafwan gaafan miyuu ku dhex sugan yahay qala wuxuu yidhi fiiha iblu wurq geel badan oo wada gaafan ku jira oon casaanka ahayn qaalu yidhi faanaa kaana dalika arrinkaas suu ku ahaaday qaal wuxuu yidhi ma adri ma og ya rasul rsulka allow ilaa an yakuuna inuu ahaada nazacahu mid jiitay inuu jiitay ma ooyane ilaa an yakuuna inuu ahaada nazacahu inuu jiitay cirqun asal iyo xidid inuu jiitay ma ooyane qaal wuxuu yidhi wahada kana lacala waxaa muxuu ahay uu mudan yahay amaba suuragala ah, nazacahu inuu jiito cirqun xidid weeyaan famin ajlihi hadalkan dambe markaiskale sida muuqato waa abu hurayra famin ajlihi su-aashaas ninkaas u weydiiyey dartii ama darteed ayuu qada xukumay rasul rasulk al sl slm hada arrinkan saanu u xukumay laa yajuusu ma banaana uma bannaana lirajuli nin an yantafiya inuu iska diido ood inkiro min waladin min eh, waladin canug oo welida lagu dhalay calaa firaashi firaashkiisa ilaa an yazcuma inuu sheegta annahu isaga ra'aa inuu arkay faaxishatan zina inuu arkay ma oyeen inuu sheegta waa gooni laakiin si kale ood ku diidi karood ku inkari karo anugaas maanta ma laha wayaan hadduu zina sheegana laba ariiqun baa u taalla afar markhaati inuu keeno kow amaba licaan uu galo amaba <laughs> hawsha kale oo ka darrayd amaba ka fuudayd baabu takliid adkayn la adkeeyo fi lintifaa'i min alwalad canuga inuu qofki iska anfiyo diidma loo diido aad loo adkay oo khatar inay tahay canugaagii oo firaashkaada ku dhashay inaad inkirto dembiga ka imaada inuu weyn yahay cadayn la cadayu baabkan u baabiya xadidka lakin kuso aror wa xadid daciifa kun afar boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadid daciifa ah. qaala alimaam nasai aleyh ramat lla abarna moxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam almisri waa iqa qaala xadana shucayb ibn ley ibn sacd almisri wa iqaة nabiy faqih qala xadaثna leyth ibn sacd imam ahli misr weyaan can ibn اlhaadi can ibn alhaadi wa yaziid bn cabd lahi bn اlhaadi wa iqaة muktir can cabdilaahi ibn yunis alxijaazi wa majhuul xaal maqbuul waa marka xadiidka meesha cilada ugu maad halkaas weyaan can saciid bn abi saciid اlmaqburi wa iqaة tagayara qabla mowtihi biarbac siniin an abi hurayrata radi allahu ta ada anahu abu hurayra samica rasul rasulka ayuu ka maqlay sal slm qol isagoo xiina goortii nazalat ay soo degtay aayat mulacna aayaddii in lisu dhaarto oo weliba lisnaclado markuu ka hadlaayey markuu mxuu ahaa markay soo degtay dhah ayaa nabigeenna isagoo ayuu ka maqlay abu hurayra ayuma mra'atin haweeney la arko oo adkhalat gelisa calaa qowmin dad rajula nin oo laysa minhum aan ka mid ahayn amaba canuga ay dhashay mxuaha lagu fasiro waana sida muxuu ahaa ay u badan tahay ama dee nin muxuu ahaa iyada ka zinaystay dhex geliso kan hore laakiin ah, fiican inaan mxuuha ku kaaftoono ayuma mra'atin haweeney la arko adkhalad gelisay calaa qowmin dad rajula nin oo leysa minhum aan ka mid ahayn gabadhin waa lamid oo zina ah falaysat min allaahi alla xaggiis kagama sugna fii shayin shay all agtii waba kama ah wyan qof mxuu all agtii ka jira ma ahan walaa yudkhiluha ma geliyo allahu alla weyne jannatahu jannadiis ma geliyo wa ayumaa rajulin la arko jaxada diida waladahu canugiisii wa huwa isagana yanduru ilayhi u eegi canugiisa u joodo diido ixtajab allahu alla weyne ayaa iska xijaaba caza wajala minhu xaggiisa wafadaxahu wuxuu ku fadeexayaa calaa ru'uusi اlawaliina kuwa hore dhexdooda iyo madaxooda iyo walakhiriina kuwa dambe yowma alqiyamati maalinta qiyama xadidka lakin waa xadis daciifa laakiin asal ahaan canugaada inaad inkirto nusuusta kale ayaa diideyso lama ogola baabu ilxaaqi alwalad canugu in la haleeshay bilfiraashi gawasha uu ku dhashay idaa lam yanfihi hadduusan diidin saaxibu lfiraash qofka firaashka iska lahaa nin baa xaas kiisii canug ayaa ku dhashay xaaskiisii ama firaashkiisii ama xaaskiisii ee canug ay dhashay canuga isaga ah in waxaa weyaan toos aabiha loo haleeshiinaya amaba addoon ay ahaydo addoontii ayaa canug dhashay sayidka ayaa la haleeshiinaya sayidkeeda ayaa la haleeshiinaya sida weyaan laakiin hal mar ayaan la haleeshiinayni haddii zawjkii uu diido ood aniga ma dhalin yidhaahdo iyo haddii aad sayidka diido ood yihahdo aniga ma dhalin markaas waa baab kale xadiidka saddex kun afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad inkastoo mararka qaar xitaa hadduu sayidka diido addoonta aaliban agga in la haleeshay badanta xadii saddex kun afar boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimam anasai alay rmtla akbarna qutayba bn saciid qaala xaddatana sumaym bn cuyeyna can الzuhri can saciid ibn musayib can abi salmt bn cabdiraxman wahiqat faqiih can abi hurayrata radia allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigena wuxuu yidhi alwaladu canugi lilfiraash firaashka ayaa iskale waa haweenaydii canuga dhashay sayidkeedii amaba ninkeedii ayaa iskale canugaas walilcaahiri ninka dhilliga ah oo muxua zinada ku dhacayna alxajaru dhagax ayuu leeyahay oo ajarka mxuu ahaa zinada asal ahaan hadduu qofka muxsan yahay waa in dhagax lagu dila sooma marka dhagax in lagu dila ayuu leeyahay waxaa kaloo la dhihi karaa yani dhagax cun dhagax maxaa laga cuni yani waxba ma lahan taana waa lagu fasira wallah aclam xadii saddex kun afar boqol iyo saddex sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali can cabdirazaq bn hawn asancani wa iqatun xaafid qala xadana macmar rashid alazdi wa iqatun can الzuhri can saciid ibn musayib can abi slmt cbdiraحmaan can abi hurayraa radi اlahu nacam an saciid abi axsant can saciid ibn musayab iyo abi slma waay labadooda waxay ka wariyeen can abi hurayrata radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi alwaladu canuga lilfiraash firaashkuu ku dhashay ayaa cid lahayd ayaa iskala oo loo tiiriya walilcaahiri qofka dhilayga ahna alxajaru dhagax ayuu leeyahay xadii saddex kun afar boqol iyo afar iyo waa xadiid saxiixa yarxamuka allah qaala alimaam aley ramat la abarana qutayb bn saciid qaala xaddatana leyt bn sacd can ishaab zuhri can curwa can caaishata radia allahu tacala adaha waraxima jamiica aruwaat qaalat waxay tiri umuna caaisha ikhtasama sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas oo taqaanaan oo tobankii jannada lagu bishaaray ka mid ah naam maated leyt intu ku jira ikhtasama waxaad murmay oo dooday sacad ibn abi waqaas awalow man ramaa saman fii sabiil اlah ayaa dooday iyo wa cabd ibnu zamca cabd ibnu zamca oo sawda binti zamca um اlmuminiin la dhashay radia اlahu ta anha ayaa ku murmeen fii hulaamin canug ayay ku murmeen wiil ay isku qabsadeen faqaala sacdu wuxuu yidhi haadaa wiilkan yaa rasul rasuulka allow ibnu akhi walaalkii wiilkii weeyaan cutba ibn abi waqaas ayaa dhalay cahida wuu igala ballamay ilaya aniga annahu canugan inuu wiilkiisa yahay ayuu igala ballamay walaalkay ayaa muxuu ahaa wiilkan dhalay wuuna igala ballamay wuxuu yidhi wiilkaas aniga ayaa dhalay ogow undur eeg nabi allow ilaa shabahihi siduu walaalkay ugu yahay bal fiiri waa kan waa cadyahay cunugan walaalkay halkan taagaba wa qaala cabdu ibnu zamca wuxuu yidhi akhii ninkan canugan waa wiilka muxuu ah wiilkan waa walaalkay welida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay firaashkiisa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisa oo aabbahay addoontiisi ayaa waxaa weeyaan laga dhalay fa nadara rasulla nabiga lagu eegay sal slm ilaa shabahihi oo ekaashadiis ayuu eegay fa wuxuu arkay shabahan oo ekaasho bayinan cad bicutba cutba ibna abi waqaas oo sacd ibna abi waqaas walaalkii ahaa inuu aad ugu egyahay oo yidho caddahay ayuu muxuu arkay faqaala wuxuu yidhi marka huwa canugan laka adi ayuu ku sugnaaday ya cabdu cabdu ibnu zamca adow adaa iskale weyaan canugan walaalkawa oo qaado alwaladu canuga lilfiraash firaashka ayuu u sugnaaday walilcaahiri dhilaygana alxajaru dhagax yuu leeyahay waxtajibi minhu ka xijaaba sawdatu sawdo bintu zamca ka xijaaba falam yara sawdat sawda muusan lakin qad weligii xadiidkan marka saddex arimood ayaa ku jirta tan koobaad sawda binta zamca wiilkan waxay u noqon lahayd eedo oo walaalkeed ayaa dhalay sooma sida hadda la xukumay laakiin maadaama ay cafwan waay walaashiis ay noqon lahayd walahaa nacam walaashee mxuu ahaa waxay noqon lahayd walaashi walaashiay noqon lahayd maca dalika nabigan wuxuu yidhi iska xijaab maxaa yeelay anugu waa caddahay in shabaha iyo wakaashada uu cutba ibn abi waqaas u dhalay laakiin wuxuu ku dhalay xilligii jaahiligii iyo zine ayuu ku dhalay o waa qodob qodobkaas qodobka labaad waxaa weeyaan ninkii cutba ibn abi waqaas inuu canugan dhalay shabax iyo muuqaal rasmi ah oo u eg ayaa meesha yeela maca daalika xukunka waa laga leexiyey qaacida waxaa taa la yidhaahdo alwaladu lilfiraash oo nabowi ah taa ayaa lagu dhaqmay qodob oo qodobkaas qodobka saddexaad mas'aladan in ilmaha laisku qabsado hadda maanta annaga way taallaa waxyaabaha yeela waxaa ka mid ah gabar iyo wiil ayaa ilaahay amarkiisa khilaafayaan oo guurkii iyada uusan dhicin ayaa waxaa weeyaan ay isu galmoonayaan bizina wاlfaaxisha wاlmaqt ay ku dhacayaan canug ayaa meesha ka beermi oo ka abuurmi markuu canugaas abuurmo waxaa weeyaan canugaas intee la adini yaa iskala canugaas see la yeelaa somalia maxay sameeyaan sharcigana muxuu qabaa alwaladu lilfiraash marka wiilka waxaa la raacinayaa iyo gabadhi waxaa la raacinayaa aabbihii gabadha dhalay aabbihii gabadha dhalay ayaa la raacinaya sharci ahaan haddii ay nin lahaydna hadduusan isaga ninkaas intifaac samaynin ninkii yaa la raacinaya soo saa maaha laakiin annaga dhaqankeenna saa ma dhaqankeenna waxaa weeyaan ha lagu ceeb astura isku daboola busta meesha ku saara busto meesha lagu saaro marka dhaqankaana kolleyba waa dhaqan iska imtixaana meelo badane xataa dad ahlu cilmi ah oo weliba aad u fiican oon ku tuhunsaneyn diin aqoon yari iyo diin xumituna qofka asagoo aad u aqoon badan ayaa mararka qaar waxaa ku jira cadam alwarac inuusan u aabi yeelaynin wax alla wixii ka hor imaadaba uu taraari midna waxaa weeyaan aqoontiiyaa meesha aan olin wanaaggi waa ku jira waracii laakiin waaba ka noqon waa ka halaabi laakiin labadaba mid aan ku ogeyn aqoontiina aan ku ogsoonahay tan labaadna waraciina aan ku ogsoonahay ayaa waxay fatwoodaan oy qabaan in baabka isaga la maro iyaga oo waxaa weeyaan ka duulayaan maa zina laa xurmata lahu biyaha zinada xurmada ma laha waa taqaana lidalika hadda dadkeenna gabdhaha xaamilada ah oo zinada uurka ka ah maxaa lagu sameeya waa isku dhuftaa laakiin waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna u taalla intay ka marayaan ayagaa la weydiini <laughs> ninkaxaas waa kala kaadla ilada culammada qaar waxay qabaan ama jamaahiirta waxay qabaan inuusan jirin laakiin culimo kale oo qabtana way jiraan culamo kaloo qabtana way jiraan marka kolleyba horta wixii tagayoo hore ayaan laga daba tegin afa allaahu amaa salaf ayaan laga daba tegin xitaa gabdhihii masaafaha hebel lagu qaaday iyo baabkaas baab laga hadla maaha baabkaas taga wixii taga way tageen laakiin wixii dambe u hala daba qabto wixii hadda dambe un hala daba qabto laakiin wixii hore waxaa weeyaan saasay insha allahu tacaala ay ku ansixi wax ishkaal lama jiro baabu hay xadيث saddex kun afar boqol iyo iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صaيح bima qabl xadيث ka hore ayuu صaيح ku noqonaya أخbarna imaم نسائي wuxuu yihi أخbarna إسحاaq بن إبراهيم qال أنbأna جرير بن cبدالحمid الضبي waa ثiقة عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر عن يوسف بن الزبير maxaa idin qoran يوسف sheekh nuur بن الزبير waa مqبuل mawlaa lahum adoon buu ahaa ay xoreeyeen can cabdilahi bni zubayr radia allahu tacala canhuma qaal cbdilahi bni zubayr kaanat lizamca nin zamca la yihahdo waxaa u sugnaatay jaariyatun addoon yatauha huwa u galmoodo ilaa waxaa weeyaan ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa inahum hayru maluumiin marka uu galmoodo si bannaan wa kaana wuxuu ahaaday yadunu mid u maleeyo waa xilliga jaahiliga la socdaya wa kaana wuxuu ahaaday yadunu mid u maleeyo biaakhara mid kale yaqacu calayha inuu ku dhaco mid kale inuu muxuu ahaa la farsamaysto ayuu muxuu ahaa u malayn jiray fa kadibna waxay la timid biwaladin canug shibha aladii kaana yadunu bihi kii aad ugu malaynay inuu muxuu ahaa ka zinaysto u eg famaata zamc ayaa dhintay wahiya xubla iyadoo uur ah fadakara dalika sawdatu waxay u sheegtay rasul ba sheg sal slam faqala rasul wu sl sl alwaladu canuga lilfiraashi baa iskala firaashka waxtajibi minhu ka xijaabaya sawdat sawdow sawday falaysa laki biakhin walaalkuma ahan saasuu nabiga sal allahu alayhi waali wasalam xadiiska kun afar boqol iyo lixdii sideetanaad waxaa saxiixu bimaa qablahu weyaan akhbarna isxaaq bn ibraahim qaala xaddatana jamil cabdilxamiid can muqiirata bn miqsim muqiira ibnu miqsim adabdi waa iqatu mutqinun yudalis can abi wail shaqi bn slm alasadi wa iqat mkhadrm can cabdilahi bn mascuudi radia allahu taala canhuma radia allahu tacala canhu arda can rasuli lah sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi alwaladu canugi lilfiraashi baa iskala wailcaahiri qofka dhilayga ahna alxajaru dhagaxayuu leeyahay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi walaa axsabu uma malayn haada xadiidkan can cabdilahi bn mascuud inuu yahay uma malay wallahu aclam xadiidka sanadkan haddii cabdilahi bn mascuud loo raaca daciif ayuu noqonaya maxaa yeelay muiira waa mudlis can ayuuna yidhi cancana ayaa ku jirta ahy waxaa laga yaaba marka nin daciifa ah inuu ka qaatay daciifka isaga ahna uu ka yeelay min musnadi cabdilaahi ibni mascuud laakiin asal ahaan riwaayadan musnad cabdilaahi ibni mascuud ma ahan waxaa weeyaan eh, abu hurayra ayaa muxuu ahaa cafwan eh, ahy abu hurayra hay saas waa abu hurayra ayaa asal ahaan xadiidkan wariyo waayahay baabu firaashi amati adoonta firaashnimadeeda ayuu baabkan u baab oo waxaa weeyaan ninka adoonta ay firaash u tahay canugeeda ay dhasho walow nin kalebaa ka dhale ninkii adoonta ay u ayaa iskale macnaheeda saas weyan xadid saddex kun afar boqol iyo sideed iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi ala abarna isxaaq ibn rahim qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna weyan can zuhri can curwa can caaishata radi allahu ta ardaha qala waxay tiri umna caaisha ikhtasam waxaa ku sacd ibn abi waqaas iyo cabd ibn zamcata ayaa murmeen wiil ay ku murmeen qaala sacdu wuxuu yidhi awsaanii akhii walaalkay wuxuu ii dardaarmay cutba idaa qadimta makata maka haddii aad imaado fandur ibna walidati zamca zamca addoontiisa canuga ay dhashay fa huwa bni canugaas waa wiilkayga ayuu muxuu igala dardaarmay fa qaala cabd ibnu zamcana wuxuu yidhi huwa ibnu amati abi aabahay addoontiisa canugeeda weeyaan wulida calaa firaashi abi aabbahi firaashkiisa lagu dhalay fara'aa rasuula nabig al sal slm shabahan oo ekaasho bayinan cad bicutba cutba ibn abi inuu eegay ayuu nabiga arkay faqaala rasulah wuxu uri sl slm alwaladu canugi lilfiraash firaashka ayaa iskala waxtajiba minhu ka xijaabaya sawdad sawdooye xadiidka muttafaqu caleyh baabu lqurcati qorituur fi lwaladi canugii loo qori tuura idaa tanaasacuu fiihi haddii ay ku murmaan iyo wadikru khilaaf sheegitaan la sheega cala ashacbi caamir ashacbi fiihi xadiidkan warintiisa laisugu khilaafay fii xadiidi zayd ibnu arqam cadayn la caday iyuu baabkan u baabay xadid saddex kun iyo afar boqol iyo yacni xadiidka baabka waxaa weeyaan canug ayay saddex qof isku qabsadeen inay naagtoo ka wada dhaleen xukunku muxuu noqonayaa saddexdii ayay ku murmeen in loo qoray tuura kow oo bayine wax lahaya lama lahaya in loo qoray tuuri tan labaadna caamir shacbi in markuu xadiidka warinayey can ariiq zayd ibn arqam in ruwaadii ka wari ay habka ay u warinayen isku khilaafeen cadayn la cadayo baabkan u baabay xadid saddex kun afar boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas abarna caamir abu abu caasim dhah khushaysh ibnu asram wa iqatun xaafid qaala xadaثana cabdالrazaq aلصancani weeyaan qaala anba'ana thawri waa sufyaan الthawri waa imaamkii can صaalix ibnu صaalix alhamdani الthawri waa iqa can الshacbi can cabdi khayr cabdi khayr ibn yaziid bkhadrm iqa can zayd ibn arqam radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu zayd utiya caliyun sid cali ayaa radia allahu ta arda loo keenay bialaaثatin saddex wa huwa isagana bilyemani yeman uu ku sugan yahay saddex nin ayaa loo keenay waqacuu saddexdaas waqacuu ku dhaceen calى imra'ati haweeney fii uhrin waaxidi hal daahir haweeney dhiig ka soo qabaysatay oo daahir ah ay saddexdoodiba u wada galmoodeen addoonay ahayd wayna isku lahaayeen oo waxaa weeyaan way wada iibsadeen way ku wada dhaceen marka imtixaan mararka qaar magta masaa'il oo qoorta kuu geli fasa'ala wuxuu weydiiyey cali inayni laba ayuu wuxuu weydiiyey atuqiraani lihada bilwaladi canugan inay muxuu ninkan u dhalay labadiina mau qirsantihiin qaala laa mayay yidhahdeen uma sa'ala inayni laba kale ayuu wuxuu weydiiyey atuqiraani lihada bilwaladi canugan mau muxuu ahay ninkan qaala laa mayay yidhahdeen saddexdiiba isu diideen marka fa baynahum wuu qori tuuray فalxq اwalada canug wuxuu haleeshiyey biladii saarat calayhi اqurca qorituurka uu ku dhacay wa jacala wuxuu yeelay calayhi korkiisana wuxuu yeelay uluay diya diyadii saddex meelood marka loo qaybiya hal meel saddex meelood laba meelood ayuu dusha ka saaray fadukira dalika linabiy nabiga ayaa loo shegay sal sl nabigana wuxuu joogaa marka marka iyada meeshiisuu joogaa calina intuu jiraa yman ayuu jiraa arrinka ayaa loo keenay fadaxika nabigu wuu qoslay xataa badat ilaa ay ka muuqata nawaajiduhu gowsdambeedyadiisa ilaa ay ka muuqdaan ayuu nabigeena qoslay sal allahu alayhi waali wasalam maxay ka dhiganta marka kan kale aan raacino xadii saddex kun afar boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nas abarna cali bn xujr albaqdaadi iqatu xaafid qala xadaana cali musir alqurash waa iqatu lahu haraa'ib can اljlax ajlax waa ibn cabdillahi اlkindi waa saduuq shiiciy can الshacbi camir bn sharxbiil shacbi qaala akhbaranii cabdullaahi ibn abi اlkhaliil alxadrami waa maqbuul can zayd ibn arqam radia allahu tacala arda qala wuxu uri zayd ibn arqam waraxima jamiica aruwaat bayna goor naxnu anaga cinda rasuul nabiga anaan la joogna sal slm id jaahu rajulin baa u yimid oo meel yeman ree yeman ah yeman xaggeed ka yimid fajacala wuxuu gudagalay yukhbiruhu inuu u sheega warar u sheega oo yuxadiu nabigu u sheekay wa caliyun calina bihaa yeman ayuu jiraa nin baa yeman ka yimid nabigu yimid sal slm markaas wuxuu gudagalay inuu nabiga u sheekay ood yeman xaaladeedii iyo dadkeedii iyo wixii ka jiray aad ugu warramo sayid calin xagga ayuu jiraa una sheekayay nabigana sal slm fa wuxuu ya rasul rasulka allow ataa caliyan cali waxaa u yimid alaaatu nafarin saddex nin baa u yimid yakhtasimuuna ku murmayaan fii waladin canug waqacuu waxay ku dhaceen cala imra'atin haweeney fii uhrin iyadoo aahir ay ku wada dhaceen wasaaq axadii ayuu kaxeeyey xadiidka kale saddex kun afar boqol iyo waa isku taqriib macaaniwa saddex kun afar boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam bn sacd akhbarna camr cali falas waa xaafid qala xadana yaxya bn saciid alqaطaan can ajlax can shacbi can cabdillaahi ibn abi khaliil can zayd bn arqam radia allahu ta qal ila zayd bn arqam kuntu waxaana cinda nabi nabiga ana jooga sal slm wacaliyun radia allahu canhu yowmaidin maalinta ayadana bilyaman yaman ayuu ku sugan yahay faataahu rajulin baa u yimid nabigeena ala sl slam faqala wuxu hi shahidtu caliyan cali ayaan xaadiray oon la joogay radia اlahu ta utiya in loo utiya fii alaai nafari utiya in loo keenay fii alaai nafarin saddex nin iddacow waladan walada imra'atin haweeney canug ay dhashay saddexday wada sheegteen qaala caliyu wuxuu yihi axadii midkood tadachu lihaada kan ma u daynaysa faabaa wuu diiday waqaala lihaada kan wuxuu ku yidhi tadachu kan ma u daynaysa faabaa waa diiday waqaala lihaada kan wuxuu ku yidhi tadachu kan ma u daynaysa miisu daynaysaan faabaa wuu diiday qaala caliyu radia allahu canhu antum adinka shurakaau dad waxaa iskula ayaa tihiin mutashaakisuuna haddana isdiidan ayaa tihiin waan idiin qori tuuri baynakum dhexdiinna fa ayukum kiini asaabathu alqurcatu qorituurka u asiibo fa huwa canuga lahu isaga ay u sugnaaday wa calayhi korkiina waxaa ahaatay ulua diya canugaas diyadiisa markii saddex meelood loo qaybiy laba meeloodna korkiisa ahaatay fadaxika rasul nabig u qoslay sal slm xataa badat ilaa ay ka muuqata nawaajiduhu kowsidamedyadiis ay ka muuqdaan can zayd bni arqam radia allahu tacala an arda qal wuxuu yidhi bacaa rasuula nabiga al wuxuu diray caliyan alyaman yaman inuu waali ka noqdo ayuu nabigu u diray sal slm fa utiya bihulaamin wiil ayaa loo keenay tanaazaca fiihi alaaa saddex isku qabsadeen wasaaqa alxadiid khaalafahum salama ibnu kahayl ayaa khilaafay khilaafku u khilaafay abcan waxaa weya can rajulin meesha uu yidhi ayaa abi khaliil iyo ibnu abi khaliil iyo ayuu sheegay weyaan xadiidka saddex kun afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad una dambey cashirkan insha allah tabaaraka wa tacaala أخبرنا محمد بن بشار بندار وثقة حافظ قال حدثنا محمد جعفر وقندر وثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة وإمامك عن سلم بن كهيل الكوفي ثقة تشيع قال سمعت الشعبي يحدثه عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل ومحوها وشكي أن ثلاثة نفر سدحن اشتركوا حي وذاقين في طهر في امرأة هويني أو في طهر كسوغان fadakara naxw xadiikaas oo kale ayuu sheegay mid mxuu ah macno ah walam yadkur muusan sheegin zayd ibnu arqam muusan sheegin walam yarfachu waxaa weeyaan korna uma qaadino ila nebi uma kor yeelay sal slm qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadaa sawaabun kan ayaa saxan wallaahu subxaanahu watacaala aclam saas ayuu yidhi kan saxan marka muxuu yahay zayd ibnu arqam ayuu xadfay laakiin xadiidkan wuxuu imaamka taabashadiisa oo midkan dambe oo waxaa weeyaan ishkaalka badan oo ku jira ayuu sugaya laakiin xadiidka waa saxiix maxaa yeelay wuxuu ku sugnaaday can ariiqi saalix ibni xay waa iqa nabiga ayuuna kor yeelay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu kor yeelay zayd ibnu arqam inuu nabigu kor yeelay calayhi salaatu salaam ayuu muxuu ahaa sugay wa ziyaadatu iqati maqbuula weeyaan hada wallahu aclam wa sala allahu waslama abdi rasul mustafa shaybani shaybani ya a iq weyaan naam